بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال wuxuu u baabaysan yahay oo baabkani bayaani dikri lmasiix ama dikri lmasiixi masiixi ibnu maryama ibni maryama ina maryamo ahaa bal sheegitaankii iyo umuuro isaga ku tacalluqsan oo rasuulka ilaahay salawaatu wasalaamu caleyh waxyaalihii uu arkayba ah habeenkaas iyo habeeno kaleba taasba sheegitaankeed iyo walmasiixi masiixi addajaal <coughs> oo ciisa bnu maryamna masiix waa la yidhaah dajaalna masiix waa la yidhah de midna waa masiixu lhuda midna waa masiixu dalaala bal ishtiqaaqooda ama laftigana mar dambaan xadiidka kusoo yar markaan xadiidkaan arki doonaaye dikrigoodii buu baabkiisi yahay dee kolle cid aan iyaga ahayn oo dikrigood noogu sugnaanayaan axaadiis ay noo iman doontaa waa jiraan oo rususha kaleba ah xadaثna yaحya بن yaحyى qala qarأtu عlى maliki can naafici can cabd لlahi bni cmara أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qاal kale yaحya بن yaحya tamimi marar badan baan soo aragnay cibaaradana waan soo arkayno qarأtu عalى maliki imaam malikna isaga qراءada sheeka lagu dul aqriyo iyo maqalka laftigiisa laga maqla agtiisa isku mid un bay ahayn wax farqi oo udhexeeyey may jirin way sinaayeenun bal isaga caadadiisuna waxay ahayd khaasatan ama axaadiistii kale laga wariya ha noqota ama kitaabka muwado looga soo qasdi jiray in dadku ay aqriyi jireen ino isagu waa dhegaysanaya taas bay ahaydba qara'tum calى maliki can naaficin can cabdillahi bni cumar ana rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam qaala wuxuu yihi araanii waxaan is arkay laylatan habeen cinda alkacbati kacbada agteedaan iskuba arkay <clears throat> kollay dee ficilkan arani macnaa waa araa nafsi weeye naftaydii baan arkay weyo anaa is arkay arana waatan soo sheegnay dee afcaal lqulub khasaa'isteeda inay ka mid tahay laba damiir oo in mafcuulkeed iyo faacilkeedu ay dee wax keliya ku wada dhacaan ay laba damiir oo wax keliya ama deh cid keliya wada laamaysa ay noqdaan ru'yadan xilmiyada ihina waa mananba wuxuu ku arkay ee iyaday ku xambaarantaha afcaal quluubba xataa ru'yada basariyaday saas oo kale ay kaba timaadaan oo iyadoo tan lagu xambaarayeen macnuhuna markaas waan is arkay mudaaric buu rasuulkii ilaahay kaba cabiray halkan oo ficlan haddaan lafdiga dee mudaaric ahaan laqbayno imaka eh, dee waan is arkay maadi ahaan baan kuba laqbeeyey oo dee waa siday xaaladu tahay eh, dee mudaaricii waxa weeya waxaan arkayaa ama aan iskuba arkayay habeen de cinda marka kacba ee maadiga waxaa looga cabiron waa istixdaaran lisuuraة اlxaal suuradii iyo xaaladu say ahayd xaadirsi lasoo xaadirsanayo fara-aytu waxaan arkay rajula kacbaduna de waa beytkaas kale halkan naweyne wuxuu leeyahy kacba waxaa loogu magacaabay lirtifaaciha wa tarabuciha wakulu beytin muraba murabacin cinda alcarafa wa kacba aqal kastoo dee si murabaca loo dhisa cinda alcarab <laughs> dee laftigaa kacbay kaba idlaaqi jireen kollayna bal qoraysh oo kale iyo dee kayfiyada iyo habka ay u dhisantahay aqaladooda way ka duwi jireenoo intii hore oo dhan umay dhisi jirin macnaa murabac ahaan umay dhisan jirin baryo dambe ayaa la arkaa dee waxa weeyaan inay barhkood ay uba dhisteen oo xataa ay kuba qoonsadeen oo ay barhkood islahaayeen walaa dhib baaba kuba iman sa nin reer bani asad ahay oo mar habkaa u dhisto alyawma yubna lixumaydin baytuhu ima xayaatuhu waima mawtuhu <laughs> waxay kaba baqanayeen kacbadii waa weyneynta ay weyneynaya bay dha maanta beytka xumayd baa aqalkii loo dhisayaayo de arrinkani ama halaagiisu noqonayo inuu kuga dhinto ama noloshiisa bal markaa kacba taasa asalkeeda lakin de waa beytkan waxa weya kacbadii way fara-aytu waxa manaa kacbadu markaa rasuulka ilaahay ag joogay waktigan dee ama manaamkan weeye fara-aytu waxaan arkay rajulan nin baan arkay aadama maareyna oo ka axsani ka ka ugu qurux badan ugu fiican oo kala anta adigu raa mid adag ruux kastoo khitaab ka suurtagalaa khitaabkii loo jeedinaya ruux bal matalan adigu aad tahay mid arkayo min udmi rijaali ragga dee marka midabkoodaas sumrada ah ama maarinka kuwa ugu fiican ugu qurux badan nin dee taa kuba sifaysan oo kalean arkan udmina laftigii hore aadam buu ahaa waa dee mufradkii jamcii bay tani tahay kolleyna de waa lafdi qiyaasa oo kale s dee imaka axmer xumrun asfar sufrun bal xamraa iyo safrana sufrunu laguba wada jamciyo <clears throat> maanta raa-in min udbi rijaali ninkaasoo lahu isaga uu usugnaatay limatun waa timo ama halab dheer buu lahaayo kaaxsani maa kii ugu fiican oo kale anta adugu raa-in mid arkaya aad tahay oo min allimami waa jamcu limatin cimaduna waa timuhu markay ka dhaadhacaan dhegaha ama shaxmadeeda ka dhaadhacaan inay garabka weli gaadhin taas baa limo lagu magacaabaa hadday garabka gaadhaan iyada jumma ayay yidhaahaan markay intan dhegaha ku joogaanna wafar ay yidhaahaan intana rasuulka ilaahay ba wasalaamu caleyh axaadiid kala duwan oo de waa axwaalo kala duwan isku wakti may ahayne rasuulka ilaahay shacarkiisii ama timihiisii waa laguma sifeeyey san shamaalkiiba kuba soo aragnay haddaba in wuxuu lahaa ninkaas uu rasuulka ilaahay inuu aadam ahaa kuba tilmaam macnaa maarin ahaa aadna ugu qurux badan limo iyo timo garabkiisa aan weli gaarin laakiin dhegtiisa dhaafay oo intaas oo ah, marka la eego dadku ay timaa la baxaan noocyadaas kuwa ugu sii qurux badan ba isagu ah limadiisaasi ay ahayd nimadaasoo qadar jaalaha uu feedhay waanu feedhay oo fahiya iyadu taqduru way tiixaysay ma an biyo biyaaba ka dhibcayey biyaa ayaa ka dhibcayay oo ama biyihii ku feedhay haba noqoto ama dee isagoo markaa dee soo maydhayba haba noqoto kollayna waa dawaafayaabe ayaa biyo ayaaba kaba tiixayay ninkaasoo muttaki-an cuskanaya calaa rajulayni laba nin oo dhexdoodu kuba sugnaa halkaa degta ama garbuhu haystuu gacmaha saarayay oo laba nin oo dee uu dhexda kaga jiro cuskanayeyba mutakiyan calى rajulayn aw amase calىa cawaatiqi rajulayn jamcu caatiqi way caatiqna waa degtawn laba nin cawaatiqdood ayaabu cuskanaya ninkaasoo yaduufu bilbeyti beytkii dawaafaya kaasaan arkay fasaأaltu waan weydiiyo waxaan idhi man haadaa waa ayo ninkani ee cid buu weydiiye yihi ninkani waa ayo waa kuma ninkani faqiila waxaa la yidhi hada almasiixu bnu maryama kani waa almasiix ibnu maryam masiixii ina maryam weeye naasifay u tahay nebi ciise ee dajaalna way noo soo socotaayo hada almasiixu dajaal baa la odhanayaa sifana iyadana dajaal way u tahay marka la eego nebi ciise sifadiisan almasiix oo kale kollay aqwaal baa jirta xagga culimada maxaa masiix loo yidhi macnaha masiix muxuu yahay culimada qaar baa waxay ku tegeen in lafdigani aanu carabi ahayne laakiin la tacriibiyey oo ama mashiixba ay ahayd marka laega luqada cibraaniga ah ee carabi ay markay kelimadin dee siiqadii carabta ay kaba dhigtay shintii sayin ay u bedesho oo laftigiisii bay bedeshay marka haddii taa la yidhaaho ee ismigu ishtiqaaq ma laha waa luqo kale weeyaan oo macnahaasuu leeyahay markaa ma odhanayno oo waxay leeyihiin waxaa lamida ah imika halkan muusa oo kale dee marka la eego luqada kale magacanba uu ahaa dee ama miisha buu noqonayay ama muusha oo muusha ayuu noqonayey waa tan malaa ilahay makada yahuudiyada ee magac saasaba waxa weeyaan aan ku arkayno muusha bal matalan musana waa taas waa tacriibkii markii lasoo carabeeyey ayaa taqyiirkani kuba yimi hadduu miisho ahaa iyo hadduu ta kale laba wasan ha ahaadee muusho uu ahaaba marka iyada haddii taa la ishtiqaaq ma laha laakiin in badan oo culimada kamid a ah qowlkoodu wuxuu yahay lafdigan inay carabi kaba dhigeen ay kana dhigeen inuu leeyahay dee ishtiqaaq iyo meel laga soo dhambashay ama laga soo jeexday marka waxay barhkood yidhaahaan masiix waxa loo yidhi liannahu lam yamsax daacahatin ilaa beri o de waaba de mala waxyaalihii ilaahay de waa kii kana yubri lakmah ruux kasta oo xanuun lahoo uu gacanta mariyo waa ku bogsan jirayo saasaa masiix loo yidho markaa waxay noqon faciilu bimacnaa faacil oo waa kii wax masaxayey ee dee taasay noqon waxaa kaloo adigu bal matalan iyadana masiix la yidhi oo ay yidhaaheen barhkood waa limasxi اlarda iyadna facil bmacnaa faacila noqon oo dee dhulkuu marayo siyaaxo iyo taas bay ahayd oo saba likownihi yamsaxu اlarda macnaa yaqdacuha taasna waa la yihi barhkood baa idhaa marka calooshii hooyadiibu isagoo mamsuuxo ama duhni iyo waxyaala adigu baraka lagu la mariyeyba ayuu kaba soo baxo facil bmacnaa mafcuulo kaba dhiga xataa qoolaha halkan shuraaxda ay soo naqliyan waxa mid mida ah, waa dee saasaa la yidhi saasaa la yidhi eh, bal waa laqabkiisii baan leedahay kollay xaqiiqada ilaah baa og barhkood le liannahu mamsuuxu asfal ilqadamayn raismagaadhaba ma lahayn oo lugtiisaa masaxnayd oo sinayd oo san baa layoo yidhi masiixo taasna ficil macnaa mafcuulay noqon ama isaga dajaal oo kale masiixnimada inoo soo socotay matigana tarjamada inooguba sugnayd waxaaba la yidhi waata inoo soo socoto inuu ilaa aaba ah ama uu ilaa yahay lannahu mamsuxu lcayn ishiisa oo kole labada idhood mid ahaan baaba tirtiran oo masaxanoo yadna waa ficil bimacnaa mafcuulo taas baa loo yidhi ama se halkan horeba waa kan dhulka sida xadiis ba inoogu dambeeyo kitaabka qaybihiisa dambena kuba iman doono haddii a la afartameeye cishuu dhulka o dhan ku wada maraya inaha dee loo diidayo mooyaane oo xagga inuu dhulka wada gacan lugta marinayo likawnihi yamsaxu اlarda macnaa yaqdacuha taas baaba masiixa loo yidhi lakin midna waa masix اlhuda midna waa masix dalaala bal barhkoodna dajaal dadigoodu waxa weeye ama in masiix la yidhaha ama in masiikh la yidhaha oo halkaa xad akha loo bedelana barhkood kuba dabdiye aftiga xadiidku lakin taa inooguma sugnaa uma bacdigeed idaa ana markaa isagii dabadeed waa ciisa oon daban idaa waba ana anigio birajuli nin arkaya ninkoo jacdin qadadin jacdigii aynu xalay soo marama waa tima adagoo timihiisu weliba ay aada u adag yihiin laablaaban yihiin ay guntan yihiinba timihiisu ayuun baaban arkay oo acwar ilcayni isha cawaran alyumna midig oo ishiisa midigna ay dee in leedahay ama ay cawaran yahayba kaannaha aad moodo ishaa midig cinabatun xabad cinaba oo daafiyatun soo baxsan oo debedda oo matalan dee marka la eego xabaadkii kale cinabkay rucubta ama cunquudka kugu jirtay ay ku ay ku wada yaaleen kasoo yar taagan oo kasoo baxsan oo ishiisii ayaa soo taagnayd oo wax aada moodo inay soo baxsantahay daafiyatunna markaa hamze ma laha haddii daafiatun la idhaha macnaha ba isbedeli oo dee aan nuur lahayn iyabay noqon oo dafi ah markaas ee daafiyatun soo baxsan oo baarisa oo soo taagan abaadad moodeysa xabad cinab oo intii kale cinabkii kale kasoo taagan oo markaa waa inay ee ay ahayd mid jaaxido ama soo baxsan ba ahayd fasa'altu waan weydiiyey oo waxaan idhi bal ciddii u weydiinayay dee saa'ilkana ama mas-uulkana halkan xadiidka riwaayaadkiisa inooguma iman beed man hadaa waa iyo kani kana waa iyo faqiila waxaa la yidhi hada almasiixu dajaalu kani waa kii masiixi addajaal beenta badnaa ee xaqa qarinaye waa dee waktiga marka la eego fitnadiisuba fitnada dhulka soo martay te ugu weyn nebi aadam laga soo bilaabay ilaa qiyaama saaca sida xadiisba kuba yimi ay noqonayso waktigaas dee marka uu yimaado taas buu yidhi kale bal dikrigii ciise iyo dikrigii masiixba way nooguba sugan yihiin inba dajaal baan ujeedaa xadiidkana waxa dee daahirkiisu yahay inay manaam ahayd rasuulka ilaahay arkay salawaat ullaahi wasalaamu calayh walow axaadiidna ay noo horeysay kuwana ay noo dambayso barhkood ru'yo kaloo caadiya ay noqonayaan oo markaa tani dee habeenkii isriin ma aha waa wax rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh la tusay laftiga jacdina imaka halkan waa shadiid ljucuuda waa xaggii shacarka waayo xalaytan jacdi soo arkaynayo halkan baaba aynu shaarixan aan hayaa soo naqlinayaa isagoo dee kollay imaam ka horeeye kasoo naqlinaya jacdigu marka ragga lagu sifeeyo ammaanna waa noqdaa damina waa noqda marka markuu damiga yahay laba macnuu leeyo waa alqasiiru lmutaradid ruuxa aada u gaabanayd mooday si xubnihiisiiba laysku wada celceliyey kaas jacdi waa la yidhaha albakiilna ruuxa gacanta adag ee dee taasna bakiil waa la idhaha rajulu jacd lyadayn ama jacd asaabic macnaha ay bakiil taasi waa markuu dembiga yahay hadduu madxiga yahayna laba macnuu noqdaayo midi waxa weeye waa shadiid اlkhalqiga waa kuwa aynu soo marino ruux bal matalan hiribkiisi adugu dee waxa weeyaan urursan yahay oo adag yahay oo waa shidaة اlkhalqi ama shidaة asri اkhalqi oo kale xagga hiribkiiyo taas oo kale kol kol marka aan qadadan iyo ani la socone tima lagu sifeeyo timaha aan bista ahayn ama kuwa dee kaasad hunuud iyo timahooda aan hayne kalena jacdi waaba lagu sifeeyaayo dee noocaa ka yar adagba bal imaka haddaba isaga tiisi waa jucuudadii shacarkee aada usii adkaydun axaadiistu weli way noo socotaay laakiin arrinka jira waxa weeyaan xaggan horta bal dee dajaal isha midig inuu cawariyo xadiiska way noogu timi kitaabka laakiin dhamaadadiisana isha bidix inuu cawaro yahay ama acwarulcayn lyusra baaba timi kaanahaa cinabatun daafiya iyo daafiya intubana way yimaadeen kollayna marka riwaayaadka culimadu ay ururiyeen halkana balqaadiciyaad hadalkiisii oo uu sheekhu leeyahy huwa fii nihaayati min alxusni markuu riwaayaadkiisu wada geeyey ayuu soo naqlinaya walow waxyaalo lagu korkorin karo ama ay jiraan isaga waxa adigu kolley xaasilku yahay inuu riwaayaadka soo arooray horta labadiisa indhoodba eeb waa leeyihiin midi waxa weeye bal aragbahaba jire waa mid soo taagan oo dee iyadna laftigan cawarna bimacnalmaciib un baabu noqon oo wixii dee ceebaysan ama in leh ee ishiya waa lagu idlaaqayaaba haddaba midi iyadu way soo taagan tahay xataa iftiin iyo nuurba haba lahaato midna waaba taas iyado tirtiranba ama masaxan oo uu la'yahayba ayay noqon oo kolley waa say riwaayaadka kala duwan ee halkan acwarulcayn ilyumna iyo acwarulcayn ilyusra iyo jaaxid iyo alfaado kala duwan oo yimi kolley bal umuuraha ay ku ururiyeen ay kuba jamciyeen taa weeya in labaduba ay markaa kolley in leeyihin ee ceeb leeyihin oo taasna ay tahay dee simaadkii isagoo ilaahnimo sheeganaya simaadkii xuduud oo isagii daahir jasadkii ku oo dee waa ka isagiiba iska hagaajin kari waayo ruuxa waxaase kaba muuqanaya in aanu waxaanu sheeganayana aanu ahayn ee aan laguna kadsoomin arrinku yahay oo daliil makhluuqnimadiisii bal inuu ceeb leeyahay baaba ilaahay oo muuqdo ruux kastaba arkayo oo wuxuu ka bedeli kara iyo wuxuu isku samayn kara ama hagaajin karaa jirin ayaa ilaahay jasadkiisiiba waxa weeye dee uu kuba abuuray oo bal matalan yeelay iyadoo taasna ay tahay dee wax amaaro inuu waxaanu sheeganaya uu been yahay ah xadaثna mحamed بن isحاaq الmusayabiy xadaثna anas yaعni بn cyaad can muسى wahuwa بn cqbata can naafici qala anahu qaal bal kollay casharkaa iska yar dheeraan doono sanadkeenan kusii joog joogsado maba doonaye moxamed ibn isxaaq almusayabidan nisbadani waa awowgii dambe oo dee marka weliba meelo dambe kuba sugan oo la odhanayay musayib musayab ibnu abi saaib ayay nisbadu tahay oo waa ninka musayabkaa loo nisbeeye weeye moxamed ibnu isxaaq ibnu moxamed baa la yidhah waa nin reer bani maqzuma waana nin hiqoo ruwaada ictiqaadkoodii kaba mid ah weeyaan oo sheekha muslim ah imikana ay noogu horeyso horena waxaan usoo sheegnay marka la eega magacan musayab saciid ibn lmusayib oo inagu soo noqnoqdo mooyaan oo labada wejba ay baneeyaan musayib iyo musayab mooye intooda kale o dham waa musayabun musayib lamaba aqriyo oo kana dee baabkaasuu noqonaya anas ibnu ciyaad abudamrana waa nin iqa ah oo atbaacu taabiciintii kolley kaba mida ah, dhexe kaba mid ah ee waxaa ku xiga nin imaama faqihna ahaa muuse bnu cuqba sikaaru taabiciin oo imika ay noogu horeyso muuse bnu cuqbahan xagga makaazida waa qolooyinkan kutubta siirada a lahaa ama makaazida lahaa xaggaasna imaam buu ku yahay makaazida sidiisa kalena waa nin faqiha waana nin hiqoo sikaaru taabiciina naafic bn cumar naafic mawla bni cumar buu kaba warinayo qaala qaala cabdullaahi bni cumar ayaa wuxuu yihi dukira rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulki ilaahay baa waxaa la hadal qaaday marka yowman maalin bayna maya dakara rasuul lahi kitaabkayga soo dakaranima taha <laughs> waa cajiib kitaabkayga dukira taala mooy de qaladkan way dakara rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay baa hadal qaaday salى اllahu alayه wasalam yowman maalin bayna dahraanay الnaasi dadka dhexdooda isagoo ku sugan laftiga dahraanay ujeedadu waa isagoo muuqdo daahiro dadkii ay hareeraha kaba xigaan ayaa wuxuu hadal qaaday rasuulka ilaahi xusay almasiix adajaala faqaala rasuulka ilaahi wuxuu yihi salawaat ullahi wasalaamu عalayh in allaha ilaahay tabaaraka watacaala laysa biacwara ilaahay ku cawaran ma aha waayo taas buu alaa ina almasiixa dajaala kaa masiixee dajaal acwaru caynilyumnaa isha midig ayuu la ama cawaran yahay waa xadiidkii hore aan kuba soo maray dee kolleyna halkan waa madhab kufiya aan odhanaynaa iyaga reer basr oo kale nuxaadu wejkan oo kale imika alcayn iyo alyumna waa shay keliya un waana laysu idaafayey idaafaduna qaaliban mudaafka iyo mudaaf ilayhgu mudaaf ilayhgu wuxuu ufaa'ideeyaa mudaafka ama tacriifku ufaa'ideeya macrifu ku noqdaa mudaaf ilayhgii markii hore nakirada ama taksiis buu ufaa'ideeyaa dee shaygiina maanta waa shay keliya uno tacriif iyo taksiisna meeshii kaba imanayo saa daraaddeed qolada nuxaada reer basraad de iyagu waxa weeyaan umuurahan oo kale way awilaan waxbay qadaraan mudaaf kaley qadaraan oo waaba iyadoo halkan la yidhaaho acwaru cayniljihati lyumna kolleyna wayna hadalada meelo dee lamida iyo halkan iya uu soo qaadaa oo acwaru cayniljihati lyumna jihada midig isheedii ayuu cawarnaaba ama cinda nuxaati lkufa iyadaa waa caadi oo tan way iskaba banayn dee salaat lula iyo masjid ljaamic iyo alfaado lamidaa jira walaa yudaafu smu lima bihi taxad macna wawil muhiman ilaa warad ibnu malik o kale macnaa ismi waxaa isagii un ah oo isagii lamid ah looma idaafeeye haddii macno aha haddii dee taasi soo aroorta awil waana ta'wiilkay awilaan waa taas oo kale acwaru cayn lyumna macnaa jihada bal iska wad kaana caynahu cinabat daafiya qaala wuxuu yihi ibnu cumar waqaala rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi <clears throat> arani <clears throat> waxaan is arkayey alaylata caawa oo de waa habeenkii fi lmanaami waa adigu xalay ahaanba dheh dee kolleyna hadday subax ahayd oo kale marka la eego sida badan luqada carabeed ilaa gelinka hore inta la joogo habeenkii tegay alleyla ayuunbay kaba cabiraan marka duhur iyo gelin dambe la gaadhay albaarixa ka cabiraan walo axaadiista qaar aan kuba arkayna waa tabadanuun iyadoo rasuulka ilaahay salaad subax joogo oo dee inuu habeenkii waa salaaddii subax una cadcaduba soo bixin uu odhanaya ama yidhiba man ra'aa minkum ruya man ra'a minkum lbaarixat man man man ra'a minkum ruya amaba albaarixata ru'ya taa kaba cabire laakiin waa shayga sida badan weeye marka waxaaban dee imaka wuu warramaya rasuulkii ilaahay kolleyna waa habeenkii dabadeed wuxuu kaba warramayaa waana ta aan leenahay luqada taas baa badan carbeed fi lmanaami manaam baan isku arkay cinda alkacbati faida rajulu aadamu ka axsani ma tara min udmi rijaali waa intii aynu soo marray imaka tadribu ay garaacayso macnaha dee waa limatu limadiisu waa halabtiisan iyo timihiisan dheer bayna mankibayhi labadiisaa garab dhexdooda oo ay halkaaba gaadhayso wayaa ku dhowdahay malaa dee waa waxyaalihii ka dhaadhacay walow markay halkaa gaadhaan aan nidhi jummaa la ydhaan oo rajulu shacar waxaynu soo marnay lafdiga xadiidka walow dee rajil timaha laba timo udhexeeyo kuwan adag iyo kuwa bistaa udhexeeyaba rajil la yidhaaho laakiin iminka markii dhaweyd baan soo haynay qad rajalaha uu feedhay oo imaka tii baan ku fasiraynay timihiisna ay feedhan yihiinoo ne waa xadiidkii yaqduru ra'suhu madaxiisa uu maan biyo ahaan oo biyo uu kaba da ama kuwa uu maydha noqoto ama kuwii uu kuba feedhay haba noqoteen ninkaasoo waadacan dhigay oo waxa weeyaan faida rajulu aadamu kaaxsani tadribu limathu yaqduru ras waadican xaal yahay mid dhigay oo yadayhi labadiisa gacmood dhigay oo calaa mankibay rajulayni laba nin garbahooda saa uba saaray wa huwa isaguna baynahumaa dhexdooda uu kuba sugan yahay yaduufu isagoo dawaafaya bilkacbati walxaal wa baynahumaa yaduufu bilbeyt kacbadii uu dawaafayo faqultu man hada faqaluu almasiixu bnu maryam wara waxaan arkay waraa'ahu gadaashiisa rajula nin waa isaga dabadi un nin baan arkay jacdan qadadan timihiisu ay aada u adag yihiin qadadna labada do-oodba badan waa labadaba waa la fadxiyaa walow dee luqana qadadna ay soo naqliyaan acwara caynil yumnaa isha midigna cawaran kaashbahi man waa cidkii uguba ekaayoo kale ama ugu ega raaytu aan arkay ama raayta dee adigu aada aragtaba de waa ruuxii mukhaadabkaa de waa ciddii iyaga garaysa kaashbahi raaytu min annaasi bibni qadanin ra waa lagu dabdiyey ra waa lagu dabdiyey labaduba waa daahirun waa laba macno oo adigu ciddii aan arkay ruuxii ay isugu ekaayeen ugu shabah badnaa waxaabu ahaa ninkaa ina qadan la idhaah ama cidda ad arkayso iyaga dee rag soo gaadhay ninku walow markaanu noolayn ina qadan rag ayaa jiray haddaba ciddii bal masalan aada aragtay ama aad aragteenba ruuxii ugu shabah badnayn idinku tilmaami lahaaba waa ibnu qadan waa nin cabdilcuza ibnu qadan la odhanayo reer khusaaco ahaa saa halaka fi ljaahiliya waqtigii jaahiliyadii ayuu dhintay oo bal masalan taase maaha nin noola waana nin reer khusaacaho laba ilaaha la bintu khuwaylid baaba dhasheen marka haddaba ninka waadican xaal ninkaasoo waadican yadayhi dee nakire weeya waan iska sifayna calaa mankibay rajulayn yaduufu bilbeyt isaguna beyt ku dawaafayay faqultu man hada qaala hada almasiixu dajaalu ki qaalu waxay yidhahdeen ciddii dee aan weydiinayey hada almasiixu dajaalu waa masiixi dajaal kale xadiidku kii hore un baabu ahaa macnuhuna waa inoo cad yahay ambiyada ru'yadooduna dee waa waxyi uno waa shay xaq ah Eh, laakiin iyadna ah meeshan waxa yar jirta oo dee ay marka kale culimadna ay halkan soo qaadaan ama nooc ishkaala yar muujiyaan ay tahay dee siday an utegi doonaba haddii a idha ama axaadiistaba dee xataa kutubtii amacadda ee mukhtasarkii bukhaariya aan kuba soo aragnay dajaal maka iyo madiina waa laga xarimayo ma geli karo mama geli karo xadiidkana waxaa kuba sugan <laughs> rasuulka ilaahay salawaat wasalaamu caleyh isagoo dawaafaya inuu arkay uu joogo E, kolley jawaabtuna waxay tahay xagga ishkaalkaas arrinkani horta waa arrin manaam waktigaa laga xarimeen soo geli karahayna waa waktigaa fidnadiisu ay bilaabanto adduunyo yimaado ilaahnimada sheeganayo dee fidnadiisu ay markaa bilaabanto ee tani waa wakti ka horeeye rasuulka ilaahay xaalo lagu tusay weeyaanoo imaka tii maahaba kaas in baa jiray kitaabka meelo dambe ayuu ku iman doonaa reer madine ahaa yahuudi reer madine ahay musayaad baa la odranayay saxaabada qaarna waabay ku dhaaranayeen sida ibnu cumar iyo jaabir iyo inuu dajaalka la sheegayaaba uu isaga yahay taas way jazminayeenba kolley dee cumar iyo adigu dad baa saas ahaydba waanan de bal matalan kolley maxaa mukhtasarkii aan kuba soo maray halkana akhbaartiisa weliba intaa in ka basisan kitaabka qaybihiisa dambe kuba sugan tahay markaasa waxaa xadiidku ayuu saxiixa kusugan kitaabku kusugan yahay waa arrin uu xujaystay isagoo madiine ka yimo maka lagu soo socdo ayaa dariiqii wuxuu kulmiyey dee safarkii abu saciid alkhudri waa ina sayaadkaasoo e waktigaa hore rasuulka ilaahay kol guryahooda tegey bal uu u ogaado ninkani wuxuu yahay uu yaraa markaase uu dhegaysto ama u maqliya waxyaala weydiiyey taas markan dambe o dee islaamnimo u daahirsadee bay ahaydba markaasa abu saciid baa uu soo agdegay meel la soo fadhiistay oo markaasu isagiina dee waxaa la leeya waa ninkanaaba dajaal ab ah. agjoogiisa iyo waxaasu nacayo isu ihi waaba kulul oo dhul kulbaan jirnaa dee malaa dhulkiina waa iska saxro oo dhir hagaagsanima jirta geed yaruu dalaalnimaystay bay ahayd adoo meelahan dee kale yar fadhiista waa kulayl oo taas ayaa roonayd waxaasna waa isaga una uu nacayay ahayd o deetuu isaga ku yidhi bal dee dhibta dadka ka haysata iyabuu u sheegtay tu yihi bal waayo dadka kale hadday xataa wax garan waayaan adigoo kale iyo raggii dan ansaareed inaa wax garan weydaan may ahayn miyaanu rasuulka ilaahay oo waxa weeyaan madiine iyo maka ima geli karo waa nigan madiine ka soo socda oo ka imi makada waa kusii jeedaa waa soo yidha kitaabka waa ujeedada taas abu saciid buu ku leeyahay abu saciid baaba taasoo markaasuu dee isagii baabay noqotay inuu ugu garaabo taas adeetu leeya waxyaaluhu tiltilmaamay uu leeyahy rasuulka ilaahi saa waa kii yidhi saa waa ki yidhi waaba kan aniga carruur baan leeya madiina aba kuba dhashay madiina dee kusoo koray waanigan madiina ka yimi makana makaan kusii jeedaa kolley makaan lagu socdo dee nusug looguma socdo kale waa umuuraha dee culimada halkan ishkaalkooda ay leeyihin waa waktiga fidadiisu soo baxdo isagoo markaa uma soo joogsaday ayuu markii dambe yidhi haddana waan garanaya halkuu joogayo ciduu yahayo wixii markii hore ugu garaabi lahaa ayuu ka wada qasayba <clears throat> bal marka waxaan leenahay kolley ishkaalku dee wax kale maaha culimada way muujiyaan waa waxaa marka dambe fidnadiisu muuqata arrinkuna manaam weeye <clears throat> xadaثna بن نmayri qala xadaثna abi qala xadaثna xandalة can salim can ibni cmar ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala kolley waa rag aan soo wada maray cabdالlahi بn نmayr iyo inadkiisa mحamed xandalahana xandalaة bno markaas waxa weeya ibn abi safwan adug waa nin markaa kolley safan ibn umayana abtirsiinta kuba golo iqa ah salimna waa ina cabdالlahi بn cmar ba wuxuu yihi cabdالlahi بn cmar rasuulka ilaahay baa yihi ra-aytu waxaan arkay cinda alkacbati kacbada agteeda rajula nin aadama kolley maarina axaadiista ibnu cumarna tan baa kuba timi marna waxaan soo aragnay casaan iyadoo lagu sifeeyey ama mailan taas oo kale xataa ibnu cumar waa inkirayey riwaayaadkaasoo wuxuu laha mesan baa riwaayadu ahayd axmarnimada ciddii kuba warisay eh ibnu cumar baaba taas dee markuu taa maqlay inkiraya oo dee sanuu maqlay haddaba nin aadama isagu midabkiisaasi maarin yahay oo sabida ra-si timihiisna hore intaa usoo marray timaha sandee hunuuda oo kale bista adigu timaha ay yihiin bistaba waadican dejiyay yadayhi labadiisa gacmood alaa calaa rajulayni laba nin garbahood oo yaskobu ra'suhu madaxiisa uu teexayo sakabal maa oo macnaa uu daatay ah iyo sakabal maa-a oo biyihii buu daadiyey ama uu taas ah ama sakabal dee markaa almaa filina waa ku shubay labaduba tacadi iyo tacadi la-aan kelimadu way u timaadaa yaqduru rasm iyo yaskub rasm maka halka waxbaan kuma fasiranaynaa wax keliya uun dee horena waa tii lafdi ku dhowba yaqduru ra'suhu maan aan uba soo maray marka yaskubu ra'su macnaa madaxiisii baa da-ayey un weeye oo waa tii mutacadi laazimkayd baan kaba dhiganaynaa biyo ayaa ka teexayeyba bal biyu kuwa u ku maydho haba noqdeen ama kuwa u kuba feedhayba fasa'altu man hada faqaaluu ciise bnu maryama aw ilmasiixu bnu maryama taas baa lagu yihi laa nadri raawiyi bale aya dalika qaala inuu yihi ciise bnu maryama iyo maha rasuulke waa riwaadiyo xadiiska iyo inuu yihi almasiixu bnu maryama taa shaki baa iga jirulayo ma garanayo wa ra-aytu waxaan arkay waraa'ahu ee waana taa aan leena waa manaam waana waktiga hadhow fidnadu markuu arko ciise waaba dhalaalayaa imaka waa ka daba socdee oo taasi waa markay dee waktigaasi yimaado waayo marka uu arkaba waa kaas ciise waa dilaya waaba ka gaadhsiinaya lakin dee daaba kamaa yaduub lmelx wara-aytu wara'ahu rajula nin axmara caso jacda ra'si waa timaha madaxiisu ay aad u adag yihiin oo acwar alcayn alyumna isha midigna cawaran ashbahu man ra'aytu ciddii aan arkay ka ugu egbihi isaga ibnu qadanin waa ninkaa ina qadan riwaayo kollay sanadkeedu daciif ya wuxuu ku yimi inuu yihi shabahiisaasi wax miyuu iyeelayaayo markaasaa maya dee isagu gaal weeye adiguna ruux muslimaato iseekantan ha isu egtiin waxba kuma yeelayaan lakin riwaayada sanadkeeda waa daciif sida daahirkaa ninkan filjaahiliya ayuu dhintay waktigii jaahiliyadii buu dhintay laakiin nin kaleo akhar la ayaa hadalkan oo kale camr ibn luxayi markii rasuulka ilaahay uu arkay ninkii saaibada iyo baxiirada iyo waxaa jideeyey ama astaantaba bilaada keenay jaziirada carabeed keenay taasoo khusaaco awowgoodii sare ahaa ayaa rasuulka ilaahay naar kuba arkay uu nin kale yihi waa u ekaayo kaasaa hadalkaasi bal matalan oo dee actam hadduu ya markaa ibn abiljawn isaga yihi waxba shabahu dee waxba kuma yeelayo kol haddaad ficil ahaan ku kala duwantihin iyo lakin kan isaga nin jaahiliyadii dhintay fasa'altu man hada faqalu almasixu dajaal وxadثna qتayبة بن سعيid qال xadثna layث عن cqayr عن الزهري عن أbي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد اللhi أنa رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qاaل شhuرaxda kitaabka sida sunusi iyo ubi oo kale xadiidka kan kasii dambeeya ayay kan kasoo horeysiiyeen kanna way dambaysiiyeen e waana in ka hore kan uu la mid yahay kan kalena ka dambuu u munaasibiyo mala xagga munaasabada waaba si daahira weeye laakiin dee nusqooyinka kale sida inooguba sugan waa iyadoo xadiidkan imakaan bilaabeynaa kan kale ka horeeya waayo ka inoo dambeeya kan rasuulka ilaahay qolooyinkan uu arkay san dee nebi ciise iyo waxa weeyaan masiix ba xadiidka dambana inoogaba sugan kani laakiin waa wax ka duwan mawduuc ahaan ka kasii dambeeyana kan aan hayno laba mawduuciyo qolooyinka saasaa nuskadoodu dhacday sheekh maxamed cali aadam laydhaha kadhi waa dariiqada uu maray unama yar munaasaba isagoo egiya malaa qolooyinkaa kaloo saas iyagoo markaa xadiidka ku tartiibsadeen wuxuu uhi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh jaabir baana inoo warinaya lama kadabatnii qurayshun qurayshi markay i beenisay ayaam qumtu fi lxijr macnaa ay beenisay inuu rasuulka ilaahay markii dee habeenkii isrihii ee habeennimada dhexdeedba waa wakti yaroo kooban ayaa uu waxa weeya baytulmaqdis ku tegay bal dee ina riwaayaadku way badayihin kolleyna kitaabkan ididhi waa aada ugu sii jaamicsan yahay ibnu kathiir oo kale suurat lisraa bilowgeeda safaxaad dhan buu qaataa riwaayaadkana bal fasal yaroo marka dambe uu ku khulaaseeyana waa dhigtaa oo fiicanna uu dhigtaayo aada buu muhim u yahaye meelo dhexo oo uu ku degdegay oo rasuulka ilaahay kuba sii tukaday oo ay dee dayba ay kaba mid ahayd ama madiine oo kaliyana way jireen haddana waa kan samooyinka fuulay waktina de waa arrin gayb waa arrintaasa ah oo bal matalan ilaah baa waktigaa yaree kooban kusoo wada celiyay hawlahaas dhanna uu usoo wada dhameeyey haddaba markii uu subaxdii waagi beriyey ayaa rasuulka ilaahay warkan uu sheegay markaasay beeniyeen kollayna sida bal matalan dee riwaayaad inooguba yimi kutubta axaadiida qaarkood kuba sugan rasuulka ilaahay oo dee arrintan garanayana inay fogeysan doonaan ay beenin doonaan oo kacbada agteediina jooga isagoo bal umuurahana kaba fikiraya keligiina fadhiya ayaa abujahal soo maray xadiid bay saas inooguba timi kutubtan axaadiista dee inooguma sugan markuu soo maray baa wuxuu ku yidhi de waa isagoo intuu ag fadhiistay kuma dheeldheelaya wax wari ma jiraan rasuulka ilahay waa yihi hayo waa la idheelmiyeyo xaggee suu yihi baytulmaqdis su yihi haddana maa dhexdayada waabu kugu baryay haa bu ihi wuxuu ka baqday hadduu imika laboodu qoraysh uu ku dhex dhaco u idhaha sidaasuu yidhi maanta baa beentiisii noo caddaatay hadhow inuu beeniyo u idhaha mabaad odhan su yihi waxaad igu tidhi talkaa ma ku odhanaysaa ha bu ihi markaasuu ihi ya macshara bani kacb ibn lu-ay bal halumu etaa majaalistii la fadhiyey oo dhan baa laga yimi oo waa loo yimi deetu yihi qoomkaaga u waran rasuulka ilaahi baa warramay salawaat ullahi wasalaamu aleyh wixii dhacay arrinka muxuu noqday maa bayna musafiqin wawaadic yadahu calaa rasi mid sacabtuma mid madaxa gacanta saaroo la de mala alabey weydaale mid waxaasay adigu noqdeenba markaasaa markii dambe dee rag odayaalna waa joogen o ma tilmaami kartaa ma noo sheegi kartaa baytulmaqdis waayo rag ku jiray oo mudcib ibnu cali ay kaba mid ahaayeen oo dee arkayna iyagu safar u tago ayaamo dhan joogo garanayo beytku suu ahaayo o dhan waana ogyahay rasuulka ilaahay marna inaanu halkaa tegin oonu gaadhin markaasaa dee tanaa deeta dhacday waa arrinkan taa uu rasuulka ilahay sheegay xisibna waa la jooga rasuulka ilaahay ha buu yihi qumtu waan istaagay bu yihi fi lxijri waa xijru ismaaciil intan la idhaaho fajala allahu jala iyo jalla labadaba waa laba riwaayo un ama laba luqo unoo waa manaa dahara oo kashafa un waa isla macni ilaahay baa faiday oo lii aniga bayt almaqdis ilah baa usoo dhaweeyeyba waa loo soo rafciyeyba halkan waa loo soo dhaweeyey iyagii waa dhegaysanayaan su-aalay weydiinayaan rasuulkuna waa arkaya oo ciyaal isagoo arkayo albaab albaab u arkaya waayo habeenkiin buu sugino umuura ma dabdin inay waxa weeyaan taasna umuu socon ee ilaahay baa deeta usoo dhaweeyey waa tusay markaasaa fajal llahu liya bayt maqdis <coughs> fadafaqtu waxaan gudagalay ukhbiruhum inaan warramayo can aayaati aayaadkiisii walaal ana anduru ilayh waa calaamaadkiisii albaabadiisii wixiibu ugaba warramayey anigoo daawanayo arkaya waa arkayey iyaguna dee markii dambe maxay yidhaaheen raggii arkay ama nacta faqad asaab tilmaantii waa gartay dee tilmaantii iyada waa gartay haddana dee taa kumay rumayn be xadaثnي xrmlة بن yaحyى qal xadaثna بن whb xadaثna بن whbi qal aخbarani xadiid ka dambeeya inoo soo socda hadii la idhaha ka yar waasacsanba lakin kani waa kuwii hore u la mid yahay ee inooga horeeyey qal aخbaranii yunus بن يزيد عan iبn شhهاب عan sal بn cabd للhi بn cmر بن الخطاaب عan abihi qal أنه qاl samictu rasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم yqul baynama wqti ana anigu naaئm aan hurdo ra'aytunii waxaan is arkay aduufu bilkacbati anoo kacbadii dawaafaya faidaa waaba wuxuu baaba igu soo kediyo dee dawaafkii ku kulanay rajulu nin aadamu sabidu shacari bayna rajulayni oo dee uu ictimaadsanayay labada nin dhexdooda ee uu sugnaa garbu haystay yandifu ama yandifu labadaba waana yaqduru yaskubu waa isla wada macnee uu tiixayo ra'su madaxiisu maan aw yuharaaqu ra'su maan iyadna uu daadinayo madaxiisu biyo kale ficilkuna dee asalkiisa araaqa ayuu ahaa hamsadiibaa dee taha u badelantay bal labadood de markaas haddana xarakadii ya-duna may waafaqeen ama ha-duna may waafaqeen sidai afcaasha kale ahaan jireen oo ha-dina way fatxisantahe lama damin lama sukuuminayo imaka ee asalku araaqa yuriiq buu ahaaba yuharaaqu uu daadinayo oo ra-su madaxiisu ma ambiyo isna iyo ay ka da-ayaan waa isna macnoon qultum bal ficilka dee kutubta macaajimta wala laabma qultu man hada wa aya ninkani baan idho qaalu hada bnu maryama uma dahabtu waan tegay altafitu anoo daymanoo waan dayay uno faidaa waaba rajulu nin axmaru cas oo jasiimun hilib badan weeye jasiim oo jacdu rasi timaha madaxiisna ay aada u adag yihiin oo acwarulcayni ishala midig weeye kaana caynahu ishiisa aada moodo cinabatun xabad cinooba daafiyatun cunquudka ama rucubta inteedii kale kasoo baxsanba qultu man hada oo way soo taagantahay ishu qultu man hada qaaluu addajaalu marka wuxu uhi aqrabu nnaasi bihi shabahan ibnu qadanin waa xadiidkii aynu soo maray bal xadiidkii imaka dhawaaye jaabir mid laba mid ah waaba kanu abu hurayre xadiidkii ah وxadaثnي زهير بن حرب qال xadaثna xujayn بن المثنى qال xadaثna cabdالعaزيز وهو بن أbي سلمة عن cabd للhi بن الفضل عن أbي سلمة بن cabdالرحمن عن أbي هريرةa alxujaj ibn lmusanna waa nin isaguna siqo oo atbaacu taabiciinta raggii ugu yaryaraa kaba mid ah kitaabkana inoogu sugan waxaa ku xigaa nin isnamalaa caawa inoogu horeyso cabdilcaziz ibn abi salama ama cabdilcaziz ibn cabdillahi ibn abi salama la idhaha abihi waa cabdillaahi abi salamahaasna dinaar iyo bal waa la yidhi magaciisa laakiin waxaa aad iyag iyo qoys dhan weeye dad dhowr ah ayaa almaajishuun laqabka maajishuun bay kuba shuhroobeen leya waa laqab farisiya isagu waana did markaas reer adigu markaas aan carab ahayne mawaalidii kaba mid ah waana nin atbaacu taabiciintii raggoodii dabaqadii imaam malikiya ah waana nin reer madiine oo musanif ahaa waaba musanif baan leenahay faqiiha caalim ah weeye can cabdillahi bn lfadli nin cabdillahi bn lfadli la idhaaho ayuu kaba warinaya waa nin aalkii rasuulka ah ninkan isagu oo dee markaa cabdالlahi بن الفضل بن cabاs بn رabيcة بن الxاrث بن cabdالمطلب wey cabdالمطلب xاrث بن cabdالمطلب o adigo abtirsiinta kuba gelaya waa nin taabici oo ثiqahe عan abi سلمة بن cabdiلرحman waxaan uga jeeda abi سلمة hore inuu soo maray iبn abi سلمhan iyo abi سلمhan shaqo iskuma laha abi سلمة بن cabdiلرحman iبn cawf weya ninkana waa tan aan leyna waaba mawaalidii magacan abi سلمة inuu awow isaga u yahay ama aabihii uu yahay iyo taasun yaan loo qaadanin عن أbي هريرةa bal xadiidkii horean dib ugu laabmaynaan lahaa waa isla b ama boqol iyo toddobaatan raqamkiisu yahay marka raqamka dheer la eego raqamka dee min awal kitaab ilى akhiri axaadiian mukararka inu laguma tiriyo ka maxaan soo aragnay can الزهriي can abi سلمة بن cabdالرحمن عan jaabirin xadiidkana maxaa inooguma sugan can cabdاللahi بن فضل can abi سلمة بن cabdالرحمن عan abi هurayرata marka abu سلمة baa sanadkii xadiidka ku wada sugan mid jaabir buu kaba wariyey midna wuxuu ka warinaya abu hurayra waana xadiid dee marka la eego mawduuc keliya ah ragga qaarkood ba waxay u qaateen in de bal matalan kan dambe uu wahmiyo xadiidku xadiidka jaabir yahay ee arrinku kaa maaha labadaba jaabir bn cabdillahina sheekh buu u yahay abu salama abu hurayrana sheekh buu u yahay labada xadiidna labadoodaba uu kala wada maqlay markaa labada dariiqba waa saxiix xadiidka mawduuc xadiid keliya haba ahaadeen lakiin labada saxaabiya way wada warinayaan wuxu uhi marka abu hurayra qala qala rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam laqad ra'aytunii waan is arkay fi اlxijri waxaan isku arkay rasuulka ilahi waa manaan buu isku arkaya anigoo xijrigii jooga waa kacbada dhinaceedii isagoo halkaa jooga ayuun baa rasuulka ilahi manaan isku arkay may tani waa xadiidkii hore manaan maaha tani waa markii dambe xaaladii oo waa natii aan lahayn dee labadaba damiir bay ma ahayn tii manaamka ahayd ee xadiidkii dawaafkiiya ma aha rasuulka ilaahi habeenkii israa subaxdiisii weeye markan aan leenahay abujahal baa u yimi oo deeta qurayshna waa isugu wada yeedhay wixii meeshaa kaba dhawaay oo kale ayaa wuxu uhi rasuulka ilaahi wuxun baaba mis waa dee xaaladan anigoo xijiru ismaaciil jooga wa qurayshun walxaal qurayshun qurayshi tas'alunii ay weydiinayso can masraaya guuragalkii aan u guuragalee lay dheelmiyeyba baytulmaqdis fasa'alatnii qurayshi way i weydiisay can ashyaa ashyaa weydiisay min bayt lmaqdisi baytulmaqdis kaba mida si albaabadii oo kale oo lam usbita waktigaa horeen habeenkii galay ine hawl buu u socday waa ku tukado waa ka baxay uun madaa daawanahayn anigu aanan sugin oonan dabdin taasaa i weydiisay su-aashina waa kan waxaanay doonaya bal marka arrintanna waa wixii dee shaahidu noqon laha inuu tegay bay ka doonayeen rasuulka ilahi wuxu uhi fakuribtu kurbatan ma kuribtu milahu qad fakuribtu waa dee waa lay kurbo geliye wy ujeeddadu waxay asiibay asaabatnii kurbatun dheh waa qami iyo murugo aad iyo aad u adag ayaa i asiibtayoo ma kuribtu milahu kolley laftiga kurba waa muanas dee daahirku wuxuu aha ma kuribtu milaha in la yidhaaho laakiin karbi ahaan baan ugu celinaynaa oo dee iyado kurbatun iyo carbon iyo waa dee kolleyba ficilka master labadiisi masterun baabay noqonayaane imaka karbi ahaanoo muddo karaan ugu celinaynaa haddaba waxa i asiibay kurbo ama karbi baa i asiibay aan weligeyba wax lamidi aanu i asiibin waa hami iyo kami aad iyo aad u weyn baa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kuba dhacay oo taasoo waxay leeyihin ba kurbadu waa algam aladi yaakudu binafas waa murugada aad iyo aad iyo hamiga aada u badan ee kuma dhawaada ruuxii xataa inay neeftuba ay kuma dhogto kuma dhawaada adigu de waa shido aada u adag baa halkan iyo ayaa hami weyn baa iguma yimeen qaala wuxuuri rasuulka ilaahay farafaca llahu la yidhi ilaah baaba kor yeelay beytkii farafacahu llahu waa farafaca allahu bayt almaqdis weeye li anu iisoo kor yeelay andur ilayhi xal aan daawanayo arkayo maa yasalunii imay weydiinayn can shayin shay ilaa anbatum bihi waxay ii weydiiyaanba waan u sheegayeyba taas weeyaan oo bal matala de waa ta aan lahayn xadiidka sida inoogaba yima manacta faqad asaab inay yidhaaheen tilmaantii waa gartay ay yidhaaheen waqad ra'aytunii waan is arkay rasuulki ilaahay waa habeenkaa iyadna wuxuu laba kulmay habeenkii uu tegey wey fii jamaacati jamaaco anoo kuba sugan min alambiyaai ambiyada kamid ah jamaaco ambiyadii kamid ah anoo dhex jooga faida waaba muusa jamacadii oo kon nebi muuse oo qaa'imun taagan oo yusalii tukanayo muuse oo taagan oo tukanayaan arkay faida rajulun wuxun baaban arkay waa muusiyuna rajulun inuu huwa rajulun nin yahay darbun darbi xalayba waan taas soo maray waa ruuxaa dee dhexdhexaadkan hilib badanna lahayn aan waxa weeyaan dee waxa weeyaan aad una aan u dhuubnayn ee laba shaksi uba dhexeeya kollay inuu dheeraana horeynu usoo ogaanay riwaayadka qaarkood oo jasiim ay muuse dhacday jasiimnimadaasi kollay noocan ubaa lagu fasiraya duulkaa lagu fasiraya tan imakaan dajaal kusoo fasirnay oo inuu buurnaa u hilib badan lahaa taas ma aha jacdun jacdina waa taa waa jucuudadii xagga ama iktinaasu laxm hilibkiisa urursan waxa weeyaan dee taas wey kaأnahu min rijaali shanuuta xagga dherarkana reer shanuua ah, raggoodiiba aada moodo waydaa ciisa wuxuu baaban arkay ciise bnu maryama calayhi الsalaam oo qaa'im yusali isaguna waa tukanayay aqrabu nnaasi bihi shabahan dadka ka ugu dhow xagga inuu u eg yahay ciisena curwat bnu mascuud mascuudin athaqafiyu ninkaa curwat bnu mascuud ninkana waana ay garanayeen oo odayaashii reer daa'if kaba mid ahaa taas waktigii dambena islaamay waidaa ibraahimu wuxun baaban arkay nebi ibraahim calayhi salaam oo qaa'imun isaguna taagan oo yusallii tukanaya ashbahu nnaasi bi haddaba dad oo dhan ka ugu egaana isaga saaxibukum isagaa isu jeeda rasuulka ilahi yacni nafsahu waa saaxibkiinan oo naftiisa ujeeda rasuulka ilahi wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh faxanati salaatu salaadii baa waqtigeedi yimid dee salaad markaa laba tukanayay dee haddii ibnu kaiir oo kale siyaalaha uu dee yar ixtimaal ahaan u muujiyo ama uu yidhaha waa laga yaabaaba salaadii subax markaa uu soo noqdayba inay ahayd samada kaba soo noqday waaba dee muxtimaalun faamamtuhum waan tukiyey ambiyadii oo dhan iyadoo dee taasna ay tahay fadliga uu leeyaho loo muujinayo iyo dee ziyaadata tashriifin falama faraqtu min asalaati markaan salaadii ka faaruqeen dhameeyey ayaa qaala qaa'ilun ku qaa'ili yidhi ya muxamedu muxamedow haadaa malikun kani waa malik saaxibu naari naarta khaazinkeeda ahaaye fasalim calayhi salaam saasaa laygu yidhi ee waa la arkaa mala kale inuu kuba yidhi failtafattu ilayhi xaggiisii baan dayayo bisalaam isagii baaba salaamtii igu bilaabay intii aanan anigu salaamin ayuu salaamtii iguba bilaabay bal xadiidka qeybta hore dee kolley umuurahani waa mucjizaadkii rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu calayh ilahay habeenkaa kuba wada karaameeyey waa umuuran xaqaa'iq iyo waaqicah oo de bal matalan aan taawiil iyo waxyaalahaas iyo waxyaala in lagu xambaariyo taasna meesheed maba taalo rasuulka ilaahina waa loo soo dhaweeye waa ka arkay oo dee si dee waxba kumay qaadana lakin way garteen inuu run sheegayo tilmaantii ay tahay tilmaantii ay beytka kuma arkeen arrintan kale imika qaybtan dambe kollay laba arrimood baa inoogu wada sugan oo midi inuu dhowr nebi ayuu inoo magacaabay rasuulka ilaah iyagoo tukanayu arkay waana ambiyo bal nebi ciise markaan eegno isaga nolol baaba lagu kor yeelay waxa weeyaan intooda kalena way dhinteen oo kale salaadna way tukanayeen kolley salaadaasi in de waxa weeyaan xalayna malaa xajiyo waa tii aan soo aragnay inay soo xajeen ay talbiyeysanayeen laakiin taa waxaan iskagaba fasiranay xaaladii hore markay adduunyo joogeen iyo xajka ay sooba xajiyeen oo rasuulka ilaahay loo soo suureeyey oo uu arkay ama laba tusayo taas bay ahayd baan nidhi oo waaba xaaladoodii adduunye ayaaba nidhi laakiin tani waa xaalo aakhiro dee addunya ama aakhirana kollay daaro camal kole dee adduunyada lagaba tago ruuxa camalkiisu waa go-aan horta mid weeyaane dadkani waa ambiyadiiyo iyo rasushii rusushuna dee shuhadadii iyaga aan laba maqaam ahayn baaba ilaahay noo sheegay inay yihiin axyaan cinda rabbihim yursaquun ilaahay agtiisa ay kuba nool yihiin axaadiis kala duwanna way ku timi rususha noloshooda ay nool yihiin oo kale bal dee waxaaba le bayhaqi oo kale kitaab bu uleeyahay umuurahan kuba tacalluqsan ama juz bu uleeyahay xayaat lambiya oo kale taas iyo umuuro kuba tacalluqsan hadda markaa waxay noqonaysaa un cibaadadoodani dee jannadaba iyadooni daar takliif ahayn waata ilaahay subxaana watacaala mar waxa weeyaan sheegayba inaad dacwaahum fiiha subxaanaka allahuma ducadoodu inay subxaanaka allahuma tahay taas baabay rasuulka ilaahay inoo sheegay yulhamuuna tasbiixa dee takbiir iyo tasbiix iyo taa in laguba ilhaaminayo sida nafaskaba loogu ilhaamiyey bal markaa waa umuuro aan takliif lahayn culays la saariyo dee wax iyaga markaa laazimaya aan ahayn ee dee taladud iyo taas ay uga sugantahay sida umuuraha ahlu jannaaba kaba dhacaysa kollay dee taa noocyadeed bay noqonayaan oo salaadii waa wax ilaahay siiyo ay tukanayaan waana shay xaqiiqa ee wax kaloo imika aan halkan kuba awelayna taasi iyadu maba jirto dee waa taasun oo waa saas ba dee markaa walow dikri iyo ducaba dadka ahlu janna iyo way inoogu timi qur-aankay inooguba sugan tahay xadiitadii bay inooguba sugan tahay nooc takliifna maaha bal sanataa baabkeed weeyaan oo ambiyadii rasuulka ilahi waxaa arkay iyagoo tukanaya xadiid kitaabka akhirkiisa kuba imanayana balse dee daahir kuwa masaajidkii inay ku tukanayeen inuu rasuulka ilaahay ku maray muuse isagoo qabrigiisa ku tukanaya kitaabka akhirkiisa cind alkasiib alaxmer ayaa kuba sugan tahay lakin kitaabkan aan haynun bay kuba sugan tahay bal taasna arinta kale waxa weeyaan waa rasuulka ilaahay inuu horta salaad iyagii wada tukiyey uu imaam u noqday oo horta taasad marka horeba idhi dee tashriif iyo rasuulka ilaahay maqaamkiisa iyo fadligiisa uu ka wada mudan yahay uu imaamkoodiiba yahay ba horta kuba sugan oo fadli weyn ayaa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh iyo dee uguma sugan iyagiina intaa looba muujiyo arin aan soo yar ishaareeyo goormay ahayd salaadani markii uu baytulmaqdis horuu tegay ahayd mise markuu soo laabmay horta dee wa cad oo sariixo taasoo inoo jasminaya meeshii ma jirto dawaahir axaadiiseed waxaa keenaysa markii uu gaadhay baytulmaqdis inuu salaadii tukiyey taas bay dawaahirta qaarkood waayo riwaayaad kale yar duwan oo taa timi oo markii uu dee beytkii gaadhay in salaadani ay dhacday bal taasi way jirtaa kale waxyaale laga fahmi karo jaanibka kalena way jirtaaye Eh, ibnu kaثيr baa intuu labadaba soo nqliyo waana suraة اsra halkaa aan idin sheegayo bilowyadeeda waa maslada waa kusoo qaada ya isagu wuxuu yar raajax yeelaa ama daahirkii kaba dhiga walow riwaayaatkan kalena tilmaamay in dee ay salaadani ahayd markii dambe soo noqday ee samooyinka kaba soo noqday de waana taasuu idhaaho waxa laga yaabaa ana subax inay ahayd dee habeenkaa subaxiisii umuuraha uu taa u yeelana waxaa kaba mida horta mid weeyaane rasuulka ilaahay markuu ambiyadii ama rasushan uu kuba maray ibrahim iyo ciise iyo waxa wey muuse iyo samooyinka ku maray waa loo sheegayey waa muusa lalahaa waa ciisa lalahaa markaa waxay taasi tilmaamaysaa ruyo uhoreysay aragti uhoreysay inaanay jirin waa ta markaa uu samooyinkii tegay waxa weeyaan loo sheeg sheegayo taasi iyada waa mid arrin kalena uu yidhaahyo dee waxaa loo waday muhima loo waday muhimadii waxay ahayd waa habeenkaa in samooyinka la fuushiyo salaadii lagu soo faradiyo bal kalaamka ilaahay uu maqlo aayaadka ilaahay waaweynna uu arko haddaba dee waxaana uu leeyahay caada ah ruuxu haddii dee muhimo loo waday markii muhimadii uu soo dhamaystay dabadeed ayuu iyagii laba kulmay ciddii kaleu laba kulmay iyo laba kulmay bal markaa waa umuuraha waana ixtimaalla uun iyo bal daahir meeshii waxaa taalla uu rasuulka ilaahay nebi muuse qabriga waa ku maray salaadana waa kan halkan ay ku wada tukadeen isagoo tukanaya arag samooyinkana ku arag umuuruna waa umuuro kayb waa umuuraha markaas da ee labada arimood lakin xaafid ibnu xajar oo kale iyo isaga wuxuu raajax yeelaa dee marka hore inay ahayd marka halkaa intuu kuba tukaday markii dambana haddana samooyinka ay ugaba horeeyeen inay caalamkan aan joogno maa xaaladna waa xaalad kale oo waa xaaladaas dee aan caadiga ahayn ee khaariq oo haddana ay samooyinkii ugaba horeeyeen halkaa kuba soo dhaweeyeen eh, bal waxaan leeyahay wujada nadarka ibnu kahiir ayaa labada arimood ah ee isaga u dooranayay ama yar raajax yeelayay ay leeyihin waa ta dhow inay ahayd intii uu soo noqday dabadeed labada arrimood bu adigu bal isagu xujaysta ama uu yar ishaara babu fi dikri sidrat muntaha wuxuu u baabaysan yahay fi dikri sidrat muntaha sidrada aynu horeba usoo marnay sidrat muntaha sheegitaankeedii la sheegay iyo wax kuba tacaluqsan وxadثna abu bkr بن abي شhaybةa qال xadثna abu samةa qال xadثna malik بن مqwal x وxadثna بن نmayri وزhayr بن xرb جamيعا عan cabd للahi بن نmayr marka جamيعا wuxuu wadaa malik بن مqwal iyo waxa weeyaan bal mثalا abubakr بن abi shayb waxa weeyaan abubakr بن abi shayb m labadan dambe un weeye kuwa hore sanadkoodii way leeyihin iبن نmayr iyo زhayr iyagoo wada jira ayay noogaba warrameen can cabdالlahi بن نmayr wa alfaadum alfaadoodu mutaqaaribatun ku isku dhow weeye raggan oo dhan alfaadoodu way isku dhowdahay waqaala bnu numayrin xadaanaa abi qaala xadaanaa malik bnu miqwalin can الzubayr ibn cadiyin oo malik ibn miqwal baa laga kulmaya can zubayr ibn cadiyin can dalxata can murata kole zubayr ibn cadi iyo dalxat bnu musarif iyo mura murat bnu sharaaxiil murat lhamdani on hore usoo maray waa taabiciintii can cabdillaahi bni mascuud qaala wuxu uhi lama usriya birasuuli llaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahi markii la dheelmiyey dee markii hore baytulmaqdis la geeyey haddana samooyinkii la fuushiyey micraajkii xadiidka daahirkiisuna waa inuu mawquuf yahay lakiin wax lagu ogaan karo ijtihaadiya maahay kolley xagga xukumka marfuuc buu kaba yahay ayaa untuhiya bihi rasuulkii ilaahay waxaa la gaadhsiiyey oo uu gaadhay ilaa sidrat lmuntaha wax halkaasaa lala gaadhayba sidrat lmuntaha marka wuxu uhi wahiya sidrat lmuntaha fi samaai saadisati samada lixaad bay kuba sugan tahay xadiidkii horena sanamada toddobaad baan kuba soo maray riwaayaadkuna waa jaamidkay u badan yihiin laakiin waxay kuba jamciyeen geedku waa geed aad iyo aada u weynba ilaahay una ogyahay cidabkiisa in asalkeeduba samada lixaad kuba sugan yahay dee xaggaa furuucdeed iyo qeybteedii badnaydna ay samada toddobaadba ay tahay ilayha iyada xaggeeda ayuu yantahi ku dhammaanaya ku joogsanaya gaadhaya maa yucriju bihi waxaa lala korayo ee laga qaadaya min alardi dhulka waxaa laga qaado laga kor yeelo halkaasaa uu ku joogsanayaayo ama arwaaxa noqdeen ama acmaale ee ciddii ka markaa wadiifadooda ayna halkaasi ka qaadaysa kama guddoomaysa fa yuqbadu min halkaasaa laga qabanaya oo waxa weeyaan ciddii dee bal markaa ilaahay dee markaa wadiifadiisa ahayd ama wadiifadooda tani ay ahayd baa markaa kaba qibdoonaya halkaa wa ilaahay iyada xaggeedu yantay intay kusoo kusoo intihoonaya kusoo dhammaanaya soo gaadhaya ma yuhbadu bihi waxa lala dhaadhacayo lasoo daadajinayo min fowqiha xaggeeda sare waxa kasoo dhaadhacaya ama waxya ama umuur kalena iyada ayuu soo gaadhayaayo fa yuqbadu minha halkaasaa iyadana wixii xagga sare halkaasaa laga qabanayaayo iyada adigu bal u ah xad wixii xaggan ka taga xagga hoose ka tagayo xagga sare kaba yimaadaba qaala markaa wuxuu ihi isagoo cadaynaya ilaahay qowlkiisan id yaksha sidrata maa yaksha macnaa rasuulka ilaahay wuxuu arkayba dee malagii jibriil ba naslan id wakti buu arkay yakshaa uu daboolayay astratageedka gobka maa yakshaa waa tafkiimka halkan ama ibhaamka halkani waa litafkiima wixii daboolay taa isagoo idaaxinaya wuxuu ibnu mascuud yihi de waana xadiid markaa uu rasuulka ilaahay kolley kasoo naqlinayo isagu ijtihaadiyo umura kuma ogaan kare qaala qaala wuxuu uhi faraashun waa faraash farash baa waxaan yaryaree dowdoole ee markaa dabka iyo waxyaalahaas la shido taas baaba noocaas riwaayadka qaarkoodna jaraad baa halkan yimi markaa bal faraash de waa khalqa ilaahay kaba mid oo min dahabin dahaba dahab kaba samaysan ayaa waxaa ku degay ee daboolayba uu ahaa waanantaa habeenkii oo dhaweydna soo maray inay dee waktigaa rasuulka ilaahay arkay dee ay isbedeshay oo aan cid tilmaami karto sifayn kartaasi ay tahay de bal waxyaalihii daboolayna waxa kaba mid aha faraash firaash maayo waa faraashe jamcu farashatin de waa tan balanbalista iyo waxyaalaha lakin waxaan yarare inta badan dabka iyo kusoo orda kusoo urura kaas baa farash la min dahabin qaala wuxu uhi ibnu mascuud faucdiya rasuul llahi salى الlahu alيه wasalam rasuulkii ilaahay ayaa la siiyey alaatan saddex arimood baa la wada siiyey ucdi oo habeenka halkaasa waxaa lagu siiyey saddex khaslo ama saddex shay ucdiya waxaa la siiya asalawaat اlkhams salaadaha shanta ah oo waa tan lagu soo farad yeelo de waa ti axaadiis inooguma soo martay ucطiya waxa la siiyey khawaatima suurati اbaqara suurat lbaqara aayaadka ugu dambeeya amana rasuul iyo inta kaba dambaysa oo dee fadli weyn ba leh rasuulka ilaahina xadiidkuba yihi kitaabka iyo bukhaariya kuma sugan ninka habeen aqriya labada aayadood kafatah way ku filaadaanba kuwaasna waa la siiyey wagufira waa la dhaafay oo waa loo dembi dhaafay liman shaksigii lam yushrik tanna waa wax lasoo siiyey oo dee liman shaksigii lam yushrik bilahi aan ilahay uguma sharig yeelin min ummati ummadiisa kaa mid a waxba aan uguma sharig maxaa loo dhaafay almuqimaatu waa dunuubta waaweyn oo xalaaga iqxaam oo kale iyo taqaxum iyo waa alwuquuc fi lmahaalik wax dee ruuxu ku halaagsamayo kuma dhaco haddaba waxyaalaha dee ruuxa halaagaya dunuubta waaweyna ayaa kol haddaanu muwaxid yahay lagaba dhaafay oo dee kollay waxay noqonaysaa inay bacdigood la cadaabaya way jiraan shafaaco marka dambe kaga soo baxayaaye ama inaan dee naar aanay ku daa'imin haddii oo waxa weeye dembiga aanay mid ku u halaagsama oo naar si daa'ima ugu galo aanay noqon ama de waa bacdigood bacdi dee waciidku ku fulayo marka dambe laga soo saarayaana way jirta bal taas buu yihi kollay waan wadayaaye laakiin arrin baan yar eegaya unoon intaas waana su-aal bay iga noqonaysaa halkan waa habeenkii israhi waa qabla اhijra wacdiya khawaatima suuraة الbaqara suuratbaqara khawaatimteedii baa la siiyey bal cashare inaga horeeyeyna waan soo maray ama halkii in ahaa de inaan ummaddan lagu kelifayn maa laa yudaaq bal xadiidkii iyo halkan isu eega wax mucaarabo ah iyo wax la idhaaho meeshii tanaafi baa kaba dhexeeya bal waayo aayaadkaa wati soo degitaankoodii baa inoo horeeyey xadiid dheer baynu kuba soo maray waana soo sharaxnay ama dee waan hagaag halkana waxaa kuba sugan habeenkaa in la siiyey khawatima suurat lbaqara bal marka dambaan dee adigu waxyaalo odhanaya waayo nawiya ma taabanayaan kolley waana nooc ishkaal jira weeye markaa dambe anigu wixii aan odhanaya idha idinku soo ego ishkaal ma jira mise ma jiro tacaarud ma jira mise ma jiro bal taa usoo fiirsada soo rogroga aan habeenka sutna isula nimaadna insha allah markaa dabadeed baan eegi doonaa anigu insha allah hadii ala idhaha وxdثnي abو الربيع الزهراني qال xdثna عباd وهو بن العوام qال xdثna الشhيباني وسليمان بن أبي فيروز qال سألت زر بن حبيش عن qول اللhi تعالى عن qول اللhi عزa وجل فkاna qاaba qوسayn أو أdنى aayaddan baan weydiiyey zir bnu xubaysh waxaa le ashaybani sulayman ayaa leh ayaan weydiiyey maxaa macnaheedu yahay qaala wuxuu hi akbarani ibnu mascuudin ibnu mascuud baa wuxuu igu arkay eg waxa wey fakana wuxuu ahaaday qaal qawsayni wey waa laba qaanso ama waxa weeyaan dee qadarkood haddaan idhaha qaab waa qadru qawsin iyo qadru qawseyn waa qadarkoodo waa dee in masaafadaas ay intaas isu jiraan ama labadooda qadarkoodna aad bay u yaraanaysaa asalkana qaab waxa yidhaahaanba baa la idhaahaa de waxa weeye maa bayna almaqbidi ama wasiyati xagga qaansada qaansada marka lasoo laabo qaansada aan garanayna daraftan xadhigga laguma xidho de halkaas wasiyada taa ay dhahaan iyo halka leebka laba saaree de gacanta laguma qoonaya markaa qabdada ama maqbidka intaa yare udhaxaysa ayaaba qaab lagu magacaabay lakin de marka dambe waaa loo isticmaala waa qadar baa loo isticmaala barkood qawseyn diracayn kaba dhigo kuba fasirina way jiraan oo mufasiriinta kaba mida haddaba bal intaa qadarkeed ama in kaba dhow marka la eego nadarka dadka iyo taa ilaahay xaqiiqada waa ogyahay ayuu u jirsado macnaa aad bay uma dana fatadalla fakana qaaba qawseyn wadna macnaa waa ayo cidda dhawaatay rasuulka ilaahay aada uguba dhawaatay tadaligan iyo dunuwigan iyo tadaligan waa tan buu weydiinaya qaala marka wuxu uhi akhbaranii ibnu mascuud an nabiy llahi salى الlahu عalيه wasalam ra inuu arkay jibriila lahu situ miati janaxin jibriil suuradiisii asalkaa inuu halkaa isagoo jooga cinda sidratilmuntaha ku arkay oo lix boqol oo janaax leh ina mar kale caadi bu uguba imanaye bal weli way noo socon ujeedadu waxa weeyaan ciddan rasuulki ilaahay usoo dhawaatay ciddan ay intaa isu jirsadeen waa jibriil taas baa macnuu yahay xadaثna abubakr بn abi shaybata qal xadaثna xafs bn kiyati can الshaybaniyi can zirin can cabdالlahi waa sanadkii intii dambe qaala ma kadaba الfu'aadu ma ra'aa ma kadabana barhkood aqriye macnaha qalbigii muu inkirin ma beenin ma qoonsan wixii uu basarkiisa kuba arkay dee aayaad waaweyn buu arkaye haddana qalbigi wuxuu dee ma markaa inkiray ama beeniyey ma noqon qaala ra'aa jibriila tan badna waa la weydiiye o wuxu uhi ra'aa jibriila calayhi الsalaam lahu situ miati janaaxin o tan baa dee waxa ishiisii kuba arkay ishiisi ku arkay qalbigiina de waa kaa yaqiinsaday oo wuxuu ka shakiyay ama inkiray ma ahayn xadaثna cubayd لlahi بn mعaad بn الcambariyu qala xadaثna abi abi mعaad بn mعaad qala xadaثna shucbaة can sulayman الshaybaniي waa markii labadii saddexaad ee maka aragno samica anahu samica zir bna xubayshi can cabdالlahi ibn mascuud weeye qaala laqad ra'aa min aayaati rabihi اlkubrى waa habeenka aayaad waaweyn buu arkay aayaadkii maxaa kaba mid ahaa qaala intiiba halkan ku wada fasiray ra'aa jibriil markaa aayaadkaasi jibriil iyobay ku tacalluqsan yihin weeyaane maha ilaahay subxaana watacala iyo aragtidiisa iyo xadiiskii shariik aynu nidhi akhtaa iyo awhaan baa dhacday ee tadanigan iyo dulu marka tadaligan iyo dunugan dee kaba dhigay ilaahay subxaana watacaala arinku ma ahayno waa tii muslimniintaa u wada xadfayba waa kii an faqadama waakhar wazaada wanaqasun uu kuba dhaafay eh, laqad ra'aa jibriila fi suurati macnaha laqad ra'aa wuu arkay min aayaati rabbi rabbigii aayaadkii dee wax kaba mid ah alkubra waaweynaa lafdiga alkubrana dee walow imika aayaat ay jamac ahayd lafdigana alkubra waa mufrado oo kale barhkood dee mdaaf bay qadarabo laqadra min aayaati rabi kubra ama mawصuf aayaadka rabbigii xaggooda wuxuu kaba arkay alaayat اlkubraa ama de waa iyadoo markaa jamcii dee mfrad looguba idlaaquna dhib bal baabkana waan yar wadaya in allahu taعaalى baabu macnaa qowl الlahi caza wajala walaqad ra'ahu nazlata ukrى de waa umuurahan imakaan hayniya ibn mascuud sidoo kuma fasiraye wa ra'aa miyuu arkay النabiyu nebigu salى الlahu عalيه wasalam rabahu rabbigii laylat اsraa habeenkii isra miyuu arkay bal axaadiista waan israacin doonaa bal horta marka hore oo istifhaam buu soo dhigtay ma waa dee kolleyna tarjamadu nawowi weeye miyay sugantao rasuulka ilaahay miyuu arkay habeenkii isra rabbigii ma arkay xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna عaliي بn musirin can cabdilmaliki can caضاءi can abi hurayrata waa qowlkii ilaahay walaqad ra'aahu nazlaة أkrى qaale wuxuu ra'a jibriila oo kan uu marka labaad arkay ama nazlada kale dee mar dhulkuu ku arkay markana samaduu ku arkay labadaa goor buu suuradii ilaahay ku abuuray ku arkaye rasuulka ilaahay kan uu arkay waxay ahayd cinda sidrat lmuntaha waa jibriil taas wey xadaثna abu bakr بn abi shaybata qala xadaثna xafs can cabdilmalik can caضاءi can ibni cabaasi qaala anahu qaal ra'aahu isagu ibnu cabaas waa ra'yigiisi tan ama dee siuu qabay ra'aahu ay ra'a الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam allah ama rabbigii waa arkay biqalbihi maha indhihiisa dee san indhahaba aan ugu aragno baaba qalbigii aragti qalbi oo xaqiiqo oo yaqiin ah oo qalbigiisa u kuba arkay ama fu-aadka ayuu kuba arkay taas wey xadaثna abubakr بn abi shaybata وabu saciidin الashaju جamيعا can wakiici qaala qaala اashaju wa taas ba muxuu yihi xadaثna wakiic xadaثna اأcmash عan ziyad بn الxuseyn abi jahmةa عan abi اlcaaliyةi عan iبni cabasi qala anahu qaal ma kadaba الfu'aad ma ra'ى iyo walaqad ra'aahu nazlaة أkrى isagoo umuuraha sheegaya qaala iبnu cabaas muxuu yihi ra'aahu waa arkay isaga ibnu cabaas waa dee si uu qabay oo inuu rabbigii arkay lakiin muxua ah, qeyd baa meeshii jira ma idlaaqin walow riwaayaadka qaarkood idlaaq xaggiisa ay ugaba yimaadeen ee mutlaqaasi muqayadku ku xambaaran yahay bifu'aadin oo waa aragti qalbi fu'aadkiisii ayaa aragti dee san imagaba inay waxa weeyaan shaygani waa caadi san midhaan wuxuga arkayna ilaahay kaba dhigay inuu qalbigiisii kuba arko qalbigiisu ku arkay ra-w bifuaadi maratayni laba goor ibnu cabaas markaa walaqad ra-w nazlatan ukra wuxuu ku fasirayaa dee ru'ya uu rabbigii arkay lakin ah bifuaadi ama biqalbi weli axaadiisa way noo socdaan xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna xfs bn kiyat can اlacmash qala xadaثna abu jahmata waa ninkan ziyad ibn xuseyn nimaka haynayba bhada اisnaadi xadaثnي زهير بن حرب qال xadaثna ismاعيل بن إبراهيم عن dاوd عن الشhعبي dاوdkani waa iبن abi hindi xalaytaan soo aragnay عن الشhعبي عن masروqi qاaل kuntu waxaan ahaa masروq ayaa leh iبن الأجدع mutakian ku jiqilaysan cinda caaishata oo dee guriguu yimi xijaabkii baa udhaxeeyey dee barkimo iyo waxbaa yaalay oo markaa caadi uma fadhiyina waa jiqilaysnaa waxa wey faqaalat waxay tidhi ya abaa caaishata waa masruuq kunyadiisi isaga abu caisha abaa caishaw talaatun saddex arrimood man takalama ninka ku hadla biwaaxidatin mid minhuna saddexdaa kaba midi faqad acdama waa weyneeyey cala llahi ilaahay korkii alfiryata been abuuran uu rabbigii ku been abuurtay oo uu been sheegay ayuu dee waxa weya maqaam weyn kaba gaadho taasuu weyneeyey firyad iyo iftiraas buu weyneeyo bacnaa firya weyn iyo been abuurad weyn buu laba yimid qultu waxaa ihi mahuna maxay yihiin qaalat waxay tihi man zacama ruuxa sheegta ana muxamada muxamed salى اllahu alayhi wasalam ra'aa rabbahu rabbigii inuu arkay faqad acdama calى llahi اlfiryata been abuurad weyn buu la yimi oo waa weyneeyey firyo iyo iftiraha rabbigii ku been abuuranayo qaala wuxuu ihi abu caaisha odhanaya waa masruuq taabiciga weyn wakuntu waxaan aa mutakian markaa de caadigiisii si markii hore ufadhiyey ayuu hadalkan caisho udhegeysanaya xijaabkiina waa udhexeeya mutakian mid shaqelaysanoo fajalasu waan soo fadhiistay hadalkan baa dee uu qariibsaday faqultu waxaa idhi yaa uma lmuminiina muminiinta hooyadeeday ambirin bal ikaaji de ananaan masalan wax kuweydiiyo amaan arrintan dee kula niqaasha ambirin walaa tacjalina haigu degdegin waxbuu leya alam yaqul ilahu ilaahay maan odhan caza wajala walaqad ra'aahu bilufuq lmubiin walaqad ra- marka labaad inay marna dhulka ahayd marna samada waa arkayo deetanne waa jibriil oo dene waxa weeyaan waa suuratu kuwirat oo inahu laqowlu rasuuli amin di quwat cinda di lcarshi makin mudaacin samamin ah, uma saaxibu walaqad ra'aahu bilufuq lmubiin haddaba walaqad ra'aahu waa arkay bilufuq lmubiini macnaa ufuqa waa naaxiyadii samada ee cadaayo ama naaxiyada shaqibay ahayde ayuu kuba arkay iyo walaqad ra'aahu nazlatan ukra mar labaad baa ark ayuu arkay ama nazlo kale taa miyaanu ilaahay odhan miyaanay ahayn taasi inuu rabbigii arkay rasuulki ilaahay saasuu yihi faqaalat waxay tihi ana anugu awalu hadihi ummati ummaddan ti kii ugu horeeyaan ama tii uguba horeysay oo ruuxii ugu horeeyey sa'ala weydiiye can dalika rasuul اlahi salى الlahu alay waslam aayaadkan ruuxii ugu horeeye ummaddan kaba mida rasuulka ilaahay weydiiyaan ahayo faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay inama huwa jibriil kan walaqad ra-ahu bilufuq lmubiin iyo kaasi jibriil buu ahaa waa tan dhulka in oo lam arahu maan arag calaa suuratihi suuradiisii isagoo ku sugan alatii suuradaasoo khuliqa calayha lagu abuuray oo dee lix boqoloo janaax inuu leeyahay ah hayra haatayn almaratayn labadan goor mooye marna dhulka ay ahayd marna samada ahayd mooye tii dhulka markaa rasuulku isagoo sheegaya wuxuu uhi ra-aytuhu waan arkay munhabitan xaariya isagoo kasoo dhaadhacaya min asamaa'i samada saadan xaalu yahay mid qariyeyba cidamu khalqihi ama cudmu khalqihi labada dabdiba waa isla caadi khalqigiisa ama abuurkiisa weynidiisu ay qarisay maa bayna asamaa ila ardi samada ilaa dhulka inta udhaxaysaba u iga qariyeyba ayaan arkay faqaalat markaasaa waxay tidhi caaisha iyadoo haddana qowlkeedii hore kusii adkeynaysay ku xoogeynayso awalam tasmac miyaanad maqal ana allaha ilaahay yaquulu inuu ku qowlayo laa tudrikuhu labsaaru ilaahay absaartu ma haleelaan ma ixaadeeyaan basaradu wahuwa isaguna yudriku waa haleelaya axaadaynaya alabsaara wahuwa ladiif lkhabir taa miyaanad maqal awalam tasmac miyaanad maqal weli hadalkii bay wadaa iyo aragti la-aantii rasuulku inaan u arag ana allaha ilaahay yaqulu inuu ku qawlayo wamaa kana libasharin bashar uma sugnaanin waxu haboon oo u laa'iqabun loo ahaa an yukalimahu llahu ilaahay inuu la hadlo ilaa waxyan aw min waraa'i xijaabin aw yarsila rasuul macnaa haddii ilaahay bashar laba hadlayo saddexna xaalo mid kamida weeye ru'ya saddexdiina kuma jirta markaa iyo aragti inuu dee waxa weeyaan ilaahay uu soo waxyoodo ilhaam baa qalbigiisii laguma soo tuuro waa mid aw min waraa'i xijaabin ama xijaab gadaashiisii nebi muuseba kalaamka ilaahay taa uba maqlay aw yursila uu soo dira rasuula rasuul oo fa yuuxiya biidnihi rasuulkaasi idankiisii iyo taasba waxa weeyaan uu soo waxyoodo oo markaas dee ilahay idankii ugu waxyoodo ma yashaa wixii ilaahay doonayo uu soo gaadhsiiyo inahu caliyun xakiim oo ujeedada saddexda xaalo midna ru'ya kumuma sugna qaalat waxay tidhahdaa labadii khasre kale iyadoo usheegaysaa waman zacma ruuxa sheegta ana rasuula اllahi salى الlahu عalيه wasalam katama inuu qariyo shaya min kitaab illahi faqad acdama calى اllahi اlfiryata kaasna been abuurad weyn buu laba yimi wallahu yaqulu ilahay wuxuu ku qowlayaa ya ayuha rasulu ya ayuha الrasuulu ballq maa unzila ilayka gaadhsii maa kii unzila la dejiyay ilayka min rabbika rabbiga xaggiisa lagaga soo dejiyay dadka gaadhsii wain lam tafcal haddaanad falin xataa wax yaroo kaba mida aad ka tagtood qariso dee dhammaan wada qariyaad noqon oo famaa ballagta risaalatahu risaaladiisii maad gaadhsiin haddii aad saa anad yeelin dhammaan aanad wada gaadhsiin wuxuun aad kaba tagto risaaladiisii mid aan gudan oon gaadhsiin baa tahay markaa ruuxa ku yidhaha waxbuu qariyey iyadna waa been buu sheegay qaalat waxay tihi waa tii saddexaade waman zacama ruuxa sheegta anahu isagu rasuulki ilaahay yukhbiru inuu waramayo bima yakunu fii qadin oo uu sheegayo dadka u dee u sheegi karayo ama uu og yahay berri waxaa noqon doona ahaan doona faqad acdama calى اllahi اlfiryata wallahu yaqulu tana maxay u daliishatay aayadan qul laa yaclamu man fi الsamaawaati walardi اlgayba ila اllah macnaha cidda samooyinka iyo dhulka ku sugan waxa gaybkaa maba oga de gaybka ilahu baaba og bal weli waa inoo socdaa riwaayaatkeedii وxadثna محamed بن المثنى qال xadثna cabdالوهاabi qال xadثna daud بhada الاسناadi نaحو xadيiث بن culayata وزاada wuxuu ziyaadiyey isagu da-ud iبن culaya waa tan marka dhaweyd soo maray ismاعيل بن ibrahime qaalat waxay tihi walow kana محamed صلى الlaهu عليه وsلم halkaa ay ahayd ruuxa sheegta inuu rasuulka ilaahay wax kitaabki ilaahay kamida qariyey been abuurad weyn buu laba yimi intaasa halkan riwaayadan maxaa la socday hadduu محamed salawaat ullahi wasalaamu عaleyh yahay katiban mid qarinaya shay-an shay mima unzila caleyhi wixii lagu soo dejiyey ah lakatama wuxuu qarin laha hadihi اlaayata waid taqulu liladii ancama allahu عalayhi وأنcمta عaليهi أمسك عaليka زوجka واتق اللaha وتkفي في نفسika ma lah مبdيه وتkشhى الناaس والله حق أن تkشhى aيadaasu qarin laha haduu wa qarinayo hadduu wax qarinayo oo ayado ay tahay وid وkti balxus تqul aad kulahayd ood ku qowlays liladي kii aad kulahayd أنcم الlahu عaليهi ilahay uu nicmeeyo dee iسلاamnimo iyo iijaadka iyo dee tanbu iyo iسlaamnimadka ugu nicmeeya waa زayd بن xarisata وأنcمta adna aad nicmaysay عaليهi oo اعtاaq iyo inaad xoreysay aad ugu nicmaysay aad kulahayd maxay amsik calayka zawjaka war haweenedaada hayso markuu rasuulka ilaahay u sheegay uu yihi waan iska furaya waan isqaban weynay haweenedaada haysa aada ku lahayd wataqi ilaahi ilaahay kaga cabso xagga dalaaqeedan iyo umuurahan ilaahay kaga cabso marka ilaahay muxuu ihi watukfi aada qarinaysay fii nafsika naftaada aada ku qarinaysay wallahu mubdihi wax ilaahay muujinayo oo waxaan dee uu qarsanaya rasuulka ilaahay ilaahayna marka dambe muujiyo muujinayo waxay ahayd u ogaa oo waxay ahaan buu ku ogaaba inuu furi doono rasuulka ilaahayna guursan doono rasuulka ilahayna ilah baaba u guuriyo taas weeye laakiin de muxuu rasuulka ilaahay wataksha naasa aad dadka ka cabsanaysa inay dhahaan tazawaja imra'ata ibnih inankiisii de sayd ibnu maxamed baa la odhanayay intii hore eh inantii waxa weeyaan ama gabadhii iyo zawjadii inankiisuu guursaday taa aad kaba baqanaysa in la yidhaaho wallahu ilahay ba ana axaqu ku xaqle an takshaah inaad ilahay kaba cabsato kolley halkana bacda tafaasiir waxaa dhacay waa wax laga yaqiiqsoodo markay halkan ay kaba dhigeen waa tukfi fi nafsik ay ahaydna de ruux markaa de muslim oo kale ama de halkaa inaanay dhicin de kutub tafsir barhkood bal markaa taasu qarin laha haduu wax qarinaya bay tihi weli riwaayaadkii baa ii socda hadalkiina imaka waan horta baabkaan dhamaynay وxadaثna بن نmayr qala xadaثna abi qala xadaثna ismاعيل عan الشhacbiy عن مسروق قال سألت عائشة هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه فقالت سبحان الله waa تacajub bay ula timi waana loola yimaadaayo dee axaadiis iyo waxyaalo kala duwan bal qur-aankay kuba sugantay iyadoo tacajub looba isticmaalayo tan iyo wixii la weyneysanayo ilaah waa ka nasahan yahay dee arrinkan laqad qafa maxaahaystini marka waa istaagay shacari timahaygii lima qulta waxa aad tidhi oo ujeedada hadalka aad tidhi waa hadal aan aad iyo aada ugaba naxay aad aan uga ergagaxay sababtu de waxa weeyaan waa ictiqaadkii weyneyd ee ilaahay subxaana watacala umuuraha inuu ka nasahan yahay ictiqaadsanayd markaasay leedahayba aniga timahaygiibaaba istaagay oo kale taasoo waa arrinkan say ufogeysatay ay u dhibsatay u weyneysatay taas bay leedahay oo de qafa shacari iyo af shacar rajudi iyo isma ahad nafsiga waa umuuro marka wixii la inkirayo la qoonsanayo ayay carabi isticmaali jirtay cinda inkaari shay qafa shacari manaa timahaygii waabay dee istaageen fasacan daraaddeed shacra jildina waa jirkaygii baa jirdhoocoday isma ahad nafsi naftidaydii baa waxaa ka yaqiiqsatay ujeedada intana inkaar bay u isticmaali jireen wasaq xadiia markaa ninkan dambe daa-uud imaka xadiidka inoogaba warinaya inay markii hore waxaynu soo maray xadiidka iyadoo uu daa-uud xadiidka wariyey oo uu kaba wariyo isnaadkii hore aynu kuba soo marayna da-uud ayuu kuba wariyo sanadkii xadiidka da-uudna ayuu kaba warinayay shacbi uu ka warinayay imika halkana shacbi waxaa ka warinaya ismaaciilkan ismaaciil baa deeta xadiidkii sidaa uu shacbi may da-uud uu kuba wariyey ayuu soo kaxeeyey biqisati maca qisati qisadii hore masruuqii caaisho dhex martay iyadu markaa laba socoto xadiidu da-uud aa ka muwaado lakin xadiidkii da-uud aynu soo marnaa kan ka taabsan kana dheeraan waa riwaayadii ugu dambeysay وxadثna بن نmayr qال xadثna abu samة qال xadثna زكريا عan بن أشhوع سعيid ba la idhaha عan cاamirin waa shacbigii imakaan soo haynay un عan masروqi qاla qلت لcaiشhaةa faأyna qwlه taعaalى haddii arinku saa yahay ood leedahay محamed salawat الlahi وaسلام عalيه ilahay mu arag ilahay qowlkiisi me ثuma dnى fatdlى fakana qاaba qwsayn aw adnى faأwxىa إilى cabdihi ma أwxىa qaalat waxay tihi inama daka jibrيil umuurahani jibriil bay ahay rasuulki ilaahay iyo jibriil ba inay umuurahani dhex mareenba ciddan dhawaatay rasuulka ilaahay aada ugu soo dhawaatay jibriil buu ahaa isagaa qadri qowsayn ama qadri dee bal matalan taas uba jiray isagaana wixii ilaahay usoo dhiibay ee dee usoo ayuu usoo waxyooday un daka jibriilu kaana yaatihi wuxuu ugu iman jiray fii suurati rijaali ragga suuradoodu uguba iman jiray wainahu jibriil ataahu waa u yimi fii hadihi marati markan fii suuratihi suuradiisii buu ugu yimi alatii hiya suuratu iyadoo ah suuradiisii asliga ahayd fasada markaasuu ka qariyey ufuqa samaysamada ufuqeediiba naaxiyadeedii oo dhan ba waa ka qariyey waa dheereeyey ama dee taas kolley markaa dee masaaishan khulaasadeedii iyo ru'yadii rasuulka ilaahiya maxaa ah ayaa bal matalan hay-a dambe isaguna oo de intaas baan sugaynay laakiin baab harsan xadiis kuma sugaya abudar halkan calaaqa laleh markaan baabkaa gaadhnuman dee wada masalada insha allahu tacala khulaasayn doona allah subxana wa tacala alam subxaanaka allahuma bixamdika